dumar ahayd raximkeedii ama minkeedii in uu beri yahay yacni maran yahay sharci ahaan istibraa addoommaha ayuu calaaqo la leeyahay gabdhihii addoommaha ahaa marka ciddadii oo kale weeyaan laakiin ciddo lama odhanayo waa muddo ay gabadhii addoonta ahayd ama ahaan jirtay ay sugayso oo lala sugayo iyadoo sababtuna ay tahay iyada oo cid cusub xalaal u noqotay ama in la guuriyo la doonay marka istibraaga labadaa arimood baa keena in cid cusub ay u wareegtayoo ay xalaal u noqotay bimilkilyamiin milkulyamiinkii ay cid cusub xalaal ugu noqotay iyo ma ahee in la doonayo in la guuriyo haddaba wuxuu yihi man malaka amatan qofkii addoon milkiya lam yaطahaa jimaaci maayo xataa yastabri'ahaa ilaa uu hubsado minkeedii inuu maran yahay ama raximkeedii in aanay waxba ku jirin wuxuu lagu istibraayan isaga inoo sheegay oo wuxuu yihi fain kaanat xaamilan hadday uur leedahay istabra'ahaa wuxuu ku hubsan marhnaanshaha raximkeeda biwadci alxamli inay umusho wain kaanat xaa'ilan haddii aanay uur lahaynna oo taxiidu ay tahay gabadh markaa dhiiggii caadada hesha istabra'aha wuxuu kaasina ku hubsani bixaydatin in dhiiggii ay hesho oo dhiig dhiiggii maaragtay xaydo dhammaystiran ilaa inta dhiiggii uu ka go markuu ka go-o kadib ayay markaa istibraagii uu dhammaanaya fii asaxi lqowleyni laba qowl baa ku jira midkooda sixada badan weey wa biuhrin mayane uhri bay isku hubsanaysaa oo markaa hubsashadii uu noqonaya fi lqowli laakhari qowlka kale sida uu leeyahay wain kaanat miman laa taxiid haddii aanay ahayn dumarkii dhiigga heli jiray ee sagiiradii ama yaa'isadii ay tahayna istabraaha wuxuu ninkee maaratay eh, sayidkeedii ama uu ku hubsani kii markaa milkigeeda yeeshay bialaaati ashhurin saddex bilood in uu sugo fii asaxi lqowleyni buu isagu yidhi labada qowl ee ku jira midkooda sixada badan weey bishahrin bilbay ayuu ku hubsani fi haaniy ama fi lqowli aakhari qowlka kale sida uu yahay wixii lagu hubsanayey saddex buu kala qaaday sidii ciddadaba aynu kala qaadi jirna inay uur leedahay iyo in aanay uur lahaynoo ay dhiiggii hesho iyo inaanay dhiiggii helin oo yaaise tahay ama sakiiro tahay tii dhiig tii markaa uurka lahayd de waa biwadci lxamli labada kalena khilaaf buu geliyey xadiis baa soo arooray samaya awtaas dagaalkii awtaas la odhanayey dumarkii laga qafaashay ee loo helay in markaa uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tuutau xaamilun xataa tadac walaa gayru daati xamlin xataa taxiida xayda loo dhowaan maayo oo la jimaaci maayo dumarka addoommaha ahee la qeybsaday toodii uur leh ilaa ay umusho tii kalena ilaa ay xaydo maaragtay waxa wey ay xaydo xaydatan xaydo dhamaystira marka tii uurka lahayd iyada hadal kuma jiro laakiin tii aan uurka lahayn labadeedii qaybood tii markaa dhiigga helaysay ti aan tii dhiigga helaysay khilaafkeedu wuxuu noqonayaa maxayda ayaynu u tirinaynaa yani hal dhiig intay hesho dhiiggaasi ka dhamaada miyaynu odhanaynaa mise duhri baynu u tirinaynaa oo markay dhiiggii heshaba waxaynu odhanaynaa saasay ku xalaalowday markaa farqiga udhexeynaya de waa intaasunba waa muddadaa markaa dhiiggu uu soconayo marka halkan waxaa inoo muctamada sheekhuba asax ka dhigay in dhiigga la eegayo marka dhiiggii uu ka dhammaado yaa la odhanayaa way xalaalowday lilxadiid qowlka kale wuxuu leeya ma istibraagii wuxuu ku xasilayaa biuhri oo uhrigii ay ku jirtay markuu dhammaadee dhiiggii ay hesho duhrigaasaaba inagu filanba kana wuxuu miricsanayaa in inagu markii ciddada la joogayba aynu adhaarta tirin jirnay oo duhriyada aynu tirin jirnay aynaan xaydada tirin jirin laakiin halkan waxaa leeya meeshan xadiid baa yaala xataa taxiida xaydatan markaa xaydatan haddii la yhahdana waa muddadii xaydka oo dhamaystiran weeyaan saasuu markaa kani asax ku noqday tii bilaha tirsan jirtay marka ay ciddada tahay waayaa isadii iyo sakiiradii halkan maxaa loo tirin sheekhu isagu wuxu hi halkan saddex bilood baa loo tirin saasaa asxabu ka kalena qowl daciifu ka dhigay wuxuu ka fiirinayaa gabadhan waxaa la rabaa caloosheeda inay maran in la hubsado dee bil qura waxba laguma hubsan karo buu leeyahy haddii aynu markaa nidhaahno markaynu xaggaa joognay uhrigiiba waxaa u dhigmayey bil oo saddexdii uhri iyo markaa waa isyeelanayeen saddexdii bilood dee halkaa caadi waayo saddex bilood waxbaa lagu hubsan karay laakiin halkan waxaa dhici karta iyadii aan markaa eh, dhiiggiina helaynin inay markaa uureysatayba oo uurba ay leedahay marka ilaa saddex bilood la sugo noqon mayso xalaal laakiin isagu saas uu waa qowl yani wj maarata tacliilkiisale oo qawiya laakiin sida rajaxan waa in bil un la sugay qiyaasan cala alcidda inagoo ciddadii ka qiyaas qaadanayno dumarkii maaragtay dawaatul ashhurka ahaa markay adoon ahayd bil iyo bar wa inagii lahay inaga oo inta ay uga dhiganta ciddadii markaa adoontu nus bay ahayd ciddadii caadiga ahayd halkanna hal xaydo ayaa la eegayay halkii saddex ahayd alaaatu qurugi halkan quri kaliya ayaa laga soo qaaday dee markaa saddexdii quri haday saddex bilood udhigmaysay qur'igii keliyahaana bil baa udhigmayse bil uun baa la sugi uurkuna isma qariye waa la ogaan lahaa hadday uur leeda wuxuu yihi wain kaanat majuusiyatan aw murtadatan lam yasixa istibrauhaa xataa tuslima addoontan uu qofku milkiyey hadday dabcaabu tahay majuusiya tahay ama murtadadba iyadoo ah yaa laga iibiyuu iibsaday waayahay markaasuu muddahayayoo deetana markaa waxa weeyaan dhiiggiibay heshay intaasoo jeer lam yasixa istibra waxaas istibra la tirsanaya maaha waayo xalaalba uma aha xataa tuslima ilaa ay soo islaamto markay soo islaamto kadib ayaa istibraageedii uu noqonaya ila waynagii nidhi waa lixuduui xili istimtaac maaha lixuduui milki e waa in istimtaacii xalaalnimadiisiibi milkilyamiin lagu istimtaacayey uu soo cusboonaado marka markaad majuusiyada soo iibsatay xalaalba kuumaha marka maxaa istibraagi noqonaya macno ma samaynayo istibraagi wuxuu noqonaya markay xalaalood goormay xalaalooysa markay muslimad noqoto markaasay noqonaysa wain kaanat musawajatan addoonta uu qofku iibsaday haddii la qabayba oo ay xaas ahayd aw muctadatan ama ciddaba ay ku jirtay iyadana dee markaa may xalaaloobin ila nin kalaaba qabe sayidkeedii xalaal uma tan ciddada ku jirtaana sayidkeedii xalaal uma ilan cidday ku jirtaay marka labadaana lam yasixa istibraauha istibraagoodu asixi maayo xataa yazuula nikaaxu ta masalada hore ilaa ninkii ay kala tegayaan watanqadiya alciddatu ciddadiina ay dhamaanayso ta dambe ee ciddada ku jirtay iyo taa hore lafteeduba markay ninkii kale tegeen hadday cidda waajibtay ciddadii markay dhammaato kadib baa istibraag loo baahanaya oo istibraagii la odhan maayo ciddadanunbuu dhe kole hadday ciddaba tiirsatay ciddadanaaba inagaga filan maxaynu uga baahannahay istibraa lama odhanayo waa litacabudi meeshan yani wa mar hadday cidda tirsatay waynu ognahay maaragtay in caloosheeda ay maran tahay mar raximkeeda uu maran yahay oo dee ciddadanaaba sheegaysa laakiin haddana arinka tacabud baan ka madhnay wa lagu cibaadeysanaya waaan inuu yahay marka ciddadii haba dhamaatay istibraa kale oo ka dambeeya iyaa la doonaya wuxuu yihi wain malakahaa bimucaawadatin haddii addoonta uu ku milkiyey caqdi mucaawado wax isdhaafsi sida inuu iibsaday oo kale ama ujra ahaan u qaatay ama ujuura ahaan lam yasixa alistibraau istibrihii asixi maayo xataa yaqbidaha ilaa la soo wareego uu qabdoodo ayuu isagu yihi sheekhu raximah اllahu tacaala oo wuxuu leeyahy istibrihii haddii caqdigu caqdi mucaawado ahaa wuxuu bilaabmayaa uun bacda alqabdi e bacda alcaqdi maxaa yeelay bacda alcaqdi milkigu waa milki daciifa oo de aan mustaqran waa kan aan kusii tasarufi karaynin xaggaasuu ka eegay laakiin sida saxda ah de milkigiisii weeyaano wixii dhashaba hadda kadib isagaa yeelanaye tarankeediiba isagaa yeelanaya isagoon qabdoone istibrihiina wuu asaxayaa markaa sidan uu sheegay waa wejhi madhabka ku jira laakiin laga rajaxan yahay oo kol haddii uu milkiyey istibrihii waa xasilaya mar hadday xalaal u ahay laakiin waa in khiyaarkii u dhammaada bay leeyihin khiyaarulmajliski ila intaan khiyaarulmajliski dhammaan weli xalaal uma ahe wain malakahaa hadduu milkiyey wahiya zawjatuhu isagoo marka horeba qabay addoontuu qabay markaasuu haddana iibsaday haye markii hore xalaal bay u ahayd laakiin maxay xalaal ugu ahayd bicaqdi nikaax imikana xalaalnimo cusub baa timid oo bimilki lyamiina haddaba istibra ma laga doonaya xallat min hayri istibraain xalaal uun bay u tahay istibra aan waxba istibraalkan looma baahna hubso lama odhanayo muxua ka hubsadaa buu leeyahay kolka horeba anigu bay xalaalay ahayd laakiin wuxu yidhi sheekhu wal awlaa sida mudani allaa yaaha waa inaanu jimaacin xataa yastabria ilaa hubsado waa liyatamayaza waladu nikaaxi can waladi milki lyamiin ilmihii ay nikaaxa ku dhashay si uu uga soocmo ilmihii ay milkulyamiinka ku dhashay halkaa aanu khalad uga imanin ilmihii ay nikaaxa ku dhashayna waa addoono waa la leeyahay ilmihii ay milkulyamiinka ku dhashayna dee waxa weeyaan waa xor oo markaa lama laha iyadiina umuwalad bay ku noqonaysaa axkaamtoodii baa kala duwan markaa si aanay taasi ishkaal halkaa uga imanin in la suga yaa fiican maxaa loo waajibin waayo de la waajibin maayo ariiq lagu kala ogaanayaa jiro alalu waxa weeyaan haddii aanay lix bilood wax ka yar ku dhalin dee inuu markaa xaggan dambe uu ka yimid ayuunbaa dee laga soo qaadaya liana alasl idaafat alxaadii ilaa aqrabi awqaatihi wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala waman kaataba amatahu ninkii kitaabeeya addoontiisa mukaatabad ka dhiga uma rajacat ilayhi hadana ay usoo noqoto oo markay mukaatabo noqoto xaaraan bay ka noqonaysaa oo de ka madax banaanaanaysaa oo uma dhowaan karo haddaba uma rajacat ilayhi haddana usoo noqotay oo maxaa soo celiyey bilfaski caqdigii kitaabada oo la fasakhay iyadoo tiri lacagta iskama bixin kare addoon baan iska ahaanaya dee way usoo noqotay marka maxay noqotay xalaalnimo cusub baa soo kordhay sow maha lam yaahaa xataa yastabriahaa ilan xalaalnima soo kordhe kol hadday xalaalnima soo cusboonaatay waxaa laleeya u dhowaan maysid ilaa aad markaa istibra samayso aad hubsatid marka inagii nidhi waa liuduui xili tamatu halkaasubaad ka raacaysa ha odhanin marka horeba milkigiisuunbay ahay wain irtada sayidu sayidku hadduu ridoobo aw irtadat ilamatu ama addoontiiba ridowdo xaaraan bay kala noqdeen uma caada ila islaami koodii ridoobay haddana uu soo noqdo lam yaahaa xataa yastabriaha u dhowaan maayo ilaa uu istibraagii sameeyo qaacidadii u xalaalnimo cusub baa soo korodhay istibraag bay ubaahan tahay wain zawajaha hadduu nin u dhiso uma allaqaha zawju kadibna uu zawjkeedii furo qabla dukuuli isagoon la aqalgelin maxay usoo noqotay markaa sayidkeediiba usoo noqotay lam yaaha xataa yastabriaha u dhowaan maayo sayidkeedu oo jimaaci maayo ilaa uu hubsado waa lixuduui xili tamatuc wain allaqahaa hadduu furo ama ulliqat sida musafta qaar ku qoran bacda dukuul zawjkiibaa furay markii uu la aqalgelay kadib factadat min azawji markuu furay dee way ka ciddo tirsatay ilan aqalgal dabadiiba ahaydoo ciddaa meeshii waajibaysee haye ciddadii haddaba ciddadii kadib bay istibrihii la iman mise halkaasay dhexgeli faqad qiila waxaa la yihi yadkhulu listibraau fi lciddati istibraagu ciddadii unbuu dhexgelaya kol hadday ciddo tirsatay istibraa uma baahna waa waqiila qiil baa yidhi waa muctamadkiiye laa marka wuxuu yidhi ma dhexgelayo oo istibraagi ciddada ma dhexgelayo maxaa yeelay xadaa xilu tamatuci dib buu ka yimid bal yalzamhu an yastabriaha markaa istibraa baa waajib masaladii horena soo martay hadduu iibsado iyadoo la qabo deetana la furo oo ciddadii ay bilowdo istibraagu muu dhexgelin qowlan waaxidan soo ma khilaaf inoogumu soo sheegin lannu halkaa milkiguna waa xaadi xilu tamatucuna waa xaadi laakiin imika halkan milkigu xaadi maha waa saabi horu u jiray isagaa ninkan udhisay iyadoo markaa milkigu uu jiro markaa kadib baa markaa zawjkan iyo ciddadan iyo waxaan ay dib ka yimaadeen saasaa markaa khilaaf kale uu u yimid oo halkan arintii markaa wixii baa yar daciifay oo dee ninkan markaa jaanibkiisaa qawiya oo markii horeba xalaal bay u ahayd arrintan unbaa soo dhex gashay halkaasaa markaa saas daraaddeed iyaa maaragtay u yimid wejhigan odhanaya halkan ciddadunbay dhexgelaysaa waman laa yaxilu waduhaa addoontii aan marka horeba jimaaceedu xalaal ahayn ama waxa waman laa yaxilu waduhaa qabla alistibraa addoontaa aan diidnay in markaa waxa weeyaan la jimaaco istibraaga ka hor ee aynu nidhi waxa waajib ah in markaa la hubsado istibraagii loo sameeyo jimaacii baynu ka hadalnaye lam yaxila taladudu biha istimtaacii kalena taataabashada iyo wixii lamidka ahaana iyaguna banaanaan maayaan qabla alistibraai istibraaga ka hor oo sida jimaacii xaaraanta u yahay ayaa istimtaacii kalena u xaaraan u noqonayaa ila almasbiyata waxaa laga soo reebayaa tii la soo qafaashay ee haniimada ahayde de waxa weeyaan qeybta loo helay fainahu taa dee abcan jimaaceedii waa xaaraan qabla اstibra laakin yaxilu taladudu bihaa taladudkii yani waxa weyaan waa taataabashadii wii lamidka ahaa ee dareenka uu la socday yaa iska banaan istimtaacii kalaa banaan fii ayr اjimac laakin jimaaci isagu ma banaana qiila qiil baaba yihi laa yaxilu xalaal maaha waa isku midu maxaa masbida loo soo reebi kuwii kalunbay la mid ta haddii kuwii kaleba jimaaci istimtaacaadkii kalena la raaciyey iyadana hala raaciyo laakiin sheekhu wuxuu ku yidhi walawalu adharu qowlka hore ayaa xoog badan maxaa yeelay meeshan aar baa yaala aarkaasina waa aarkii ibnu cumar radia allahu tacaala canhumaa addoommihii markaa sahmigiisii marka min sabaya awtaas bay yidhaahdeen marka bal kolleyde awtaastaasi xadiidkuna in awdaastaasi waktigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay ahayd iyaa uu tusinaya iyagu aharkan laftiisuna sabaya awdaas bay qaarkood ku sheegaan waana wakti dambuu ah oo waxaan filayaa ama waktigii cumar ama waktigii cuhmaan labada mid ahaan ayaa arrintan ibnu cumar ahayd waa faris markii markaa la furanayay weeyaan iyo wixii markaa aagaas aya kasii sheeyey ayaa markaa addoon baa qeybtiisii kusoo dhacday adoontii martaa qeybt qeybtiisa kusoo dhacday ayuu iska dhunkaday ibn cumar radia allahu tacaala canhuma iyadoo la arkayo markaa lagumana inkirin bayo saxaabadii kale kumay inkirin marka halkaa waxaa laga fahmay in istimtaaci aan jimaaca ahayn uu bannaan yahay markaa aharkaa ayaa kan tan loo soo reebay laakiin waxaaba la yihi naska imaam shaafici waa inay isku wada mid yihiinoo aanay waba marat waba aan la soo reebeyn wuxuu yihi wayaxilu waxaa xalaala bayculamati addoontii in la iibiyo qabla alistibraa iyadoon istibra loo samayn qofku addoontiisii xataa iyadiyo markaa firaash u ahayd inuu iibiyo markuu iibinayo lama odhanayo istibraa samee sababtoo ah hadduu istibraa xataa sameeyo oo uu iibiyo kii iibsaday istibraa cusub baa laga doonaya marka istibraagan hore macno ma samaynayo wa amaa taswiijuhaa guurinteeda miyaa fayundaru waa la eegi fain kaana qad waطiaha almaaliku haddii maaligeedu ama sayidkeedu uu jimaaci jirayo uu jimaacay oo yani ay firaash u ahayd aw man malakahaa min jihatihi ama isagu muu jimaacine kii uu ka iibsaday ama u hibeeyey ee uu isagu kala wareegay milkigeeda iyaa jimaacay walam yakun qad istibra'aha kan dambana istibra uma samaynin markaa haddii isaguba uu jimaacay ama kii ka horeeyey uu jimaacay isna aanu istibraa samaynin lam yajuz taswiijuha in la guuriyaa ma banaana qabla istibraa waa sababtii labaad ee aynu sheegaynaye istibraaga keensanaysay oo maxay ahayd iraadat taswiij in la doono in gabadhii la guuriyo in gabadhii la guuriyo haddii la doonayo istibraa baa loo baahan yahay waa markay tahay firaash markay saas tahay weeyaan wain lam yakun waa kan ku yidhi qad waiahaa haddii aanu hore u jimaacin jaaza way banaantahay marka halkan wain lam yakun qad waiahaa jaaza eeg marka iibkii iyo hibayntii iyo waxyaalaha istibra looma shardiyo waayo istibraagii wuxuu ka dambayn doonaa milkigiibuu ka dambayn doonaa laakiin guurkii dee suuragal maaha gabadhii inta la meheriyey in la yidhahdo ciddaha bilowda oo kale saasoo kale u ekaanaysa inta gabadhii la guuriyeyba in la yidhaahdo guurkii ciddaha ka dambeyso war soconaya maaha wixii ciddo ihi wuu ka horreyn jiray guurka kolkii wixii ciddii ay dhammaato ayuunbaa guurku iman jiray eh, muxuu ahaye nikaaxana baa la yidhi maqsuudkiisuba waa istimtaaca marka inta la meheryo la yidhahdo istimtaacii waa maaragtay muddo kadib buu noqonayaa inta ka horeysa waa mamnuuc maqsuudkii dhammaa ee eh, nikaaxa iyay lid ku tahay baynamaa bayca iyo hibada iyo waxyaalahan kale dee maqaasid fara badan bay leeyihiinoo tani aanay markaa maqsuud u ahay maarata yani aanay u ahayn maqsuud markaa mxuu ahay maqsuudkii koobaad ama maqsuudkii waxiidka ahaa sida nikaaxoo kale ma aha wuxuu yidhi wain actaqa uma waladihi addoontiisii muwaladkeed hadduu xoreeyo fii xayaatihi isagoo nool aw maata canha ama uu ka dhintaba lazimaha alistibraau istibra ayaa iyadana ku waajibaya oo maxay u istibraa istibraagan u samaynaysaa waa si u guursato umu weladkii sayidku markuu sayidkaadi dhinto way xorowda hadda xorba weeyaan iyadiioo xor ah ayay haddana istibraa samaynaysaa addoonnimadii hore ee dee sayidkeedii markaa firaashka u ahayd ila waatan umuwalad uno kol hadday umuwalad qutay firaash weeyaan waxay markaa noqonaysaa istibraa baa laga doonaya markay xorowdo ama isagii ha xoreeyo ama isagii intuu ka dhinta ha xorowdo waa isku mid lazima alistibra waa kaa fa in actaqahaa hadduu sayidkeedu xoreeyo aw maata canhaa ama uu ka dhinto wahiya musawajatun iyadoo la qabo nin baaba u dhisay intuu noolaa iyadoo ninkii qabo ayuu xoreeyey ama ka dhintay markaasay xorowday aw muctadatun ama iyadoo ninkii intuu furay ama kaba dhintay ciddadiisii ku jirta ayuu sayidkii xoreeyey ama ka dhintay oy xorowday labadaa jeerba lam yalzamaan istibra wax istibra la yidhaahdo ku waajibaya ma jiro dee ciddadunbaa ku waajibaysa ciddada ninkeeda ay ka ciddo tirsanayso markay ciddo maarata ninkeeda ay kala tagaan uun bay ku waajibi laakiin gabadhan zawjada waaba zawje ciddii ay xalaasha ahayd sidii unbay xalaal ugu tahay halkii ciddadu markaa istibra wax lagu ka iman haddii ciddo ay ku jirtay oo sayidkii uu ka dhintayna dee sayidka firaash ba umay ahayd waxay markaa istibra uga samaysaa maba jirto ciddaabay ku jirtay oo sayidka shaqaba iskumay lahayn wain maata sayidu haddii sayidku uu dhinto wazawju iyo zawjkeediiba labadiiba way dhinteen axaduhumaa qabla alaakhir isku marna may go-ine way kala horeeyeen laakiin walam yuclam isaabiqu minhuma say u kala horreyen baa la garan waay ma sayidkaa horeeyey oo hor dhintay oo iyadoo xor ah ayuu ninkeeduna dhintay mise ninkeedaa hor dhintay oo iyadu ciddadii ninkeeda ku jirta ayuu sayidkuna dhintoy dib ka xorowday haddii la kala garan waayo fain kaan kala qaado hadduu bayna mawtihimaa labadan sayidka iyo zawjka dhimashadooda hadday u kala dhaxaysay shahraani wa khamsu layaalin qadar noqon kara addoontu intii ay ciddatulwafaadka tirsan jirtay famaa duunu iyo wixii ka yar shahraani wa khamsulayaalin iyo wixii ka yar lam yalzamha lstibraa wax istibra oo lagu leeyay ma jirto oo maxaa dhacay dee haddii sayidku dambeeyey zawjkuna horeeyey macnaheedu waxa weeyaan sayidku wuxuu dhintay iyadoo ciddadii ku jirta oon cidda bixin ilan labada wafaad laba bilood iyo shan ama wax ka yar baa udhexaysay waaba intii ciddadeedu ay ahaaneysay marka ama ciddadeeda aakhirkeedii ayuu sayidku dhintay oo ay xorowday ama ciddadeeda barhtankeedii ayuu sayidku dhintayoo ay xorowday markaa calaa kul kilal axwaalba sayidkeedii iyadoo firaash u ahayn ayuu aya ayuu ayuu sayidku dhintay weeyaan markaa wax istibraa oo sayidkii ugu waajibayaa meeshaa ma yaallo waaya wa inkaa marka waa haddaynu ka soo qaadno in zawjku horreeyey haddaynu ka soo qaadno in zawjku dambeeyana hadalba male iyadoo musawajo uu ka dhintay bay imanaysa iyadoo la qabo oo nin ayaa ayaabu sayidkeedu dhintay bay imanaysa haddii la yidhaha sayidkaa horreeyeyna marka calaa kulli taqdiirin kol haddii laba bilood iyo shan wax ka badan laba bilood iyo shan maalmood wax ka badani haddaanay labada geeriyood udhe markaa eh, mid walba waktigiisii waa la garanayaa laakiin kii u baan la garanayn waxaa la sayidkeedii iyo ninkeedii in ay dhinteen muddo laba bilood dhexdood ama muddo bil iyo badh ah dhexdood in sayidkiiyo ninkuba ay dhinteen laakiin kii hor dhintay aan la garanayn ama dhowr maalmood oo isku xiga ama usbuuc dhexdiiba inay labadiiba dhinteen baa la ogyahay laakiin say u kala horeeyeen lama soo sheegin dagaal halkaa ka dhacay in labadiiba lagu dilay iyaa la sheegay markaa dee say u kala horeeyeenna allahu aclam laakiin mid ahaan baa horeeyey baa laleeyahay markaa waxay noqonaysaa wax istibraal la yadhao meeshaa waajibaya ma jiro ciddadii wafaadka ayuunbaa waajibi ciddada wafaadkana waxaa laga dhigay xagga badan oo waxaa laga soo qaaday iyadoo xor ah inuu sayidkee inuu zawjkeedu ka dhintay taasina maxay noqon afar bilood iyo toban habeen wain kaana akaru waay ama waxaa tihahdaa kaana bayna mowtihima haa weeyaani akaru wax laba bilood iyo shan habeen ka badani haduu u dhaxeeyey lazimahaa gabadhan waxaa ku waajibi alakaru min cidat اlwafaati waaya weli istibraada soo socoto kolba kii badan cidatulwafaadkii oo wahiya arbacatu ashhurin wa cashrun xaggii xurada laga soo qaadayo afar bilood iyo tobana iyo wel istibraa istibraa kolba kii badan haddii laba bilood iyo shan habeen wax ka badani labada wafaad u dhexaysay xaaladdaa hadii haddii sayidkiibaa horreeyey aynu nidhaahno macnaheedu waa istibra ma waajibin zawjkii baana dembeeyey afar bilood iyo tobankiisii habeen unbay tirsanaysaa ilan iyadoo xoru ka dhintay haddaynu nidhaahno waxa horeeyey zawjkaa horreeyey waxaa markaana suuragal noqonaysa in ciddadeedii ilan addoon bay ahayde laba bilood iyo shantii u dhaxaysay ay ku dhammaatay iyadoo cidda baxday oo nink sayidkeedii xalaal u noqotay oo waxa weeyaan eh, xallo tamatucu biha in oo markaa firaash unoqotay sayidkeedii saasay firaash ku noqonaysaabe in markaa uu ka dhintay sayidkeedii deetana istibraa uu meeshii ugu waajibay marka meesha istibraana wuu waajibi karaa waa suuragal ixtimaal cidda inay waajibtayna waa ixtimaal labada kii waajibeyna cayntiisa ma garanayno haddaba ka ugu badan lilixtiyaad kolbakoodii badan bay tirsanaysaa labada kii dambe goormuu geeriyooday taarikh iblaayu ayaa koodii dambe geeriyooday ku ahaaba taariikh iblayo kasoo bilaabo afar bilood iyo toban habeenna tiri de xaydadaada ugu horeysan haddii aanad xaamilo ahayn waxa weeyaan fiiriyo markaa ku ciddo tir saasay noqonaysa welistibraayi marka deetana haddii xaydadii ay soo hormarto afartii bilood iyo tobankii bay tirsan haddii xaydadii ay ka habsaanto oo afar bilood iyo tobankii dhammaadaan xaydada ayay sugeysaa min wayuctabaru waxaa laga ictibaarinayaa kaa ay tirsanayso min mowti thaanii minhuma labadooda kii dambeeyey waktigii uu geerila taarikhdii waa la hayaa taariikhdii dambe ee uu geeriyooday koodii dambe yaa laga soo bilaabayaa haddii taarikhda laga yar shakiyo kii dambe kolley bil heblaayuu dhintay tobankii hore miyuu sideed sagaal meelahaasuu ku dhintay haddii la yidhaahdo dee waxa ixtiyaadkii iyadana oo halka dambe Eh, markaa la hubo inaa maaratay aanu ka dambeynin iyubay kasoo bilaabaysa way xaggii dhaxalkii ka waran walaa tariu min azawji shay-an waxba ka dhaxli mayso maxaa yeelay dee lagu ogaa inay xor noqotay waa laga shakisany markii sayidkeedu dhimanayey zawjkeedu dhimanayey ilan xor unbaa wax dhexle addoon waxma dhaxlee inay addoon ahayd iyo inay xor ahayd lama kala garanayo addoonnimaana asal u ahayd markaa waxba dhaxli mayso wain ishtaraka ithnaani laba hadday wadaagaan fii waطi amatin addoon jimaaceed lazimaha addoontii waxaa ku waajibi can kuli waaxidin minhuma labadii mid walba inay ka tirsato istibraa istibraa baa uga laazim <clears throat> lababood uu shubhaa ku dhacay ama oo maalan addoomta waaba isla lahaayeenba markaasay iska moodeen inay xalaal u tahay kanna waa jimac addoontaad ku istimtaacayso waa inaad gebi ahaanteeda wada leedahay markaa khalad baa dhacay bay yidhahdeen maxaa la yeelaya waxaa laleeyahay labada mid walba istibraa u gaara iyay ka tirsan markaa hadii haddii eh, mid uu xamli uu keenay dee kaa isaga xamli ay kaga tirsan oo isagaa la horreysiin kii kalena istibraagiisu ka dambeyn haddii labada midna aanay uun u qaadinna kii horreeyey ayay maarata istibraagiisa dhammayn haddana kii dambe istibraagiisii sidii cidateynka aynu kusoo marnay oo kale ayay noqonaysa wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baaburadaaci aradaac iyo aridaac labadaba waa la yidhahda waa naasnuujintii marka halkan dee naasnuujinta laga hadlaa waa aradaac lmuxarim dee naasnuujinta ilmaha in markaa la nuujinayo iyo tii in la nuujiyaa xukunkeeda iyo inay hawshaas ma taasi nafaqaadkaa lagaga hadla laakiin oo de waa nafaqada ilmaha taasi laakiin halkan waxaa lagaga hadlaa radaacii maxramka la isugu noqonayay naasnuujintii maxramka la isugu noqonayay ayaa halkan lagaga hadlaa <clears throat> wuxuu yihi idaa haara lilmar'ati gabadhii hadii uu ka soo muuqdo labanun caano haddii markaa caana ay yeelata maarata irmaanaato calaa waladin ilma dushi oo wax weeyaan ur ay qaaday oo ay markaa dee umushay sababtii hadday caana ku yeelato fartadaca minhaa deetana u ka nuugo iflun ilmo yar oo lahu duuna alxawleyni laba jir ka yar laba sano wax ka yari maaragtay jiray khamsa radacaatin shan nuugmo oo mutafariqaatin kala tagtagsan saara wuxuu noqonayaa waladan lahaa inankeedii buu noqonaya waaya wa wawlaaduhu wlaadaha caruurtiisu uu isagu dhalaa dee waa caruurteedii bay noqonayaan oo ayey ayay dee u noqonaysaa isagu inankeediibuu noqon wixii uu sii dhalaana waa ubadkeedii ila ilmahee inankeediibaa dhale oo ayey iyay u noqonaysaa wey wa saarat ilmar'atu qofkii dumar ahayd markaa inankii yaraa waxay u ilmihii yaraa umman lahu hooyay u noqonaysa isagii wixii uu dhalayna ayeybay u noqonaysa wa ummahaatuhaa iyada hooyooyinkii dhalay jadaatihi ilmahan yar ayeeyooyinkii iyay noqonayaan wa aabbaa'uhaa iyada aabbayaasheed wa aabbaheediiyo awowigeedi ilaa akhirihi ajdaadahu isagana awowiyaal iyay u noqonayaan wa awlaaduhaa caruurta ay gabadhii dhashaa ama ay naas nuujisaa ikhwatahu walaalihiisii ragga ahaa wa akhawaatihi iyo walaalihiisii gabdhaha ah iyay noqonaya wa ikhwatuhaa gabadhan ilmaha nuujisay walaalaheed oo rag ah wa akhawaatuhaa iyo walaalaheedii gabdhaha ahaa akhwaalahu wa khaalaatihi abtiyaashii iyo habaryarihii bay noqonayaan intaa kutubtii horena de waynu kusoo wada aragna waan iska iska mafhuum weeyaan daliilkeeduna wa ummahaatukum allaati ardacnakum wa akhawaatukum min aradaaca waxaa la yihi aayaddu waxay sheegtay uun umahaadkii iyo akhawaadkii marka waxaa la yihi radaacu iyo dee xataa muxuu ahaay nasabkii kaleba wuxuu leeyahay udub dhaxaad iyo waxyaalo ku hareereysa udub dhaxaadku waa hooyada haddaan hooya jirinna sadma jirayo haddaan hooye jirin nasabe ma jiraya de ilan wuxuu ka imanaya xaaskiisii markay dhashuu aabba noqonayaayo kani marat kuwani walaala kani adeer noqonayaayo kani ilan aabba u isagu ilma keenayaa ma jire hooyadiibaa nasabkii udub dhexaad u ah radaaciina iyadiibaa udub dhexaad u ah wax allo waxaan kaloo dham iyadiiba ka farcamaya marka waxaa la udub dhexaadkii waa la sheegayo wa ummahaatukum ullaati ardacnakum wixii ku hareeraysnaana akhawaadkaa laga soo qaatay marka wa akhawaatukum min aradaaca markii akhawaadkii la sheegey ogaatay hooyada arrintu inaanay gaadhil akhawaatka waxma nuujinin akhawaadkan waxbay nuujinin hooyadiibaa wax nuujisay inaanay arrintu hooyada ku gaar ahayne ay gudbayso iyo halkaa sheegay baa lii de markaa waa wii hooyadu markaa wixii ay dhashaa dhinacii ugudb xaggii u gudbi jiray oo dhan u gudbi taasaa markaa lagu xadiidkiibaaba deetana yimido intishaca kasii qaadayba yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min anasabi khalaas deetana waxa la yala wixi dhan intii aayadda ishaarada ama tambiiha ku ahayd ayaa isagu tasriixiyeyba wax aliyaalo wixii nasabka xaaraanta ku ahaa ayaa radaaciina xaaraan ku noqonayo maxram ku noqonayo weeyaan markaa deetana arrintii maxay noqonaysaa ilmihii la nuujiyey iyo fariciisa way u gudbaysaa arrintu islaantii nuujisay iyo xawaashideedi iyo waa layaal wii ku hareeraysnaan iyagana way u gudbaysaa ninkeediibay gaadhi oo aabbaheed bay gaadhi hooyadeed bay gaadhi caruurteediibay gaadhi walaalaheed bay gaadhi edooyinkeed eh, maaragtay adeeradeed abtiyaasha wax alla wixii oo dhan hawshii way u gudbaysaa wuxuu yihi wain kaana alxamlu haabi markaa quyuud buu inoo sheegay quyuuddaa maxaa ka mid ahayd idaa saara lilmar'ati gabadhii hadday caano yeelato ninka hadduu caana yeeshaa ku baxday baa oo deetana ilmo yari wax alliyaala waxu kuna uu leeyo macno uu samaynaya ma jiro waaba nijaas baa li soo ma ninka caanihiisu waynu soo marraan fil nijaasaadkeena kusoo nijaasta ku dar markaa dee loo dhowaan maayo idaa haara lilmar'ati labanu calaa waladin ilma markii ay caanahaasi ku yimaadaan haddii aana ilma ku iman isaga aynoo sheegi doonoo inantiioo inan ah oo aan weli uurba qaadin hadday caana yeelato caanaha xukunkooda waynooima fartadaca minhaa iflun lahu duuna alxawleyni ilmahaa yari waa inuu laba jir ka yaryahay oo axaadiistiiba idan laga qaatay inamaa yuarimu e, min inamaa yuxarimu min aradaaci maa fataqa alamcaa wa kaana duuna alxawleyn yani waxa weeye e, radaaca waxarimaa waa waxa midhicirada fura yani iyadoo qofku uu yaryahay weeyaano de markaa waxa weeyaan eh, uu boglaaban yahay oo weli cunto aanu cunin cuntadii aanu kaga maarmin radaaciy wii aanu ka weynaan radaaci isagoon ka weynaanin wixii markaa midhicirkiisa fura wa kaana duuna alxawleyn kana yaraada yani ahaada qabla alxawleyn labadii sano oo aan dhammaan waa xadiid saxiixa markaa qisada qisa wax jirta marka saxiixaan ku jirto nin markaa dee ku dhawaaday oo ay markaa ka soo cabatay saxaabiyaddii oy tiri yaa rasuulallah dee ninkan ilmo yarba haddana waa weynaaday uu ii soo gelayaa si aan markaa ka yeelo ma aqaan deetana u yihi ardiciihi taxrumii calayh nuuji waad markaa xaaraan baad ka noqonaysaa limowlaa xudayfa arrintaasi waxa weeyaan waa qadiyatu caynin laa cumuuma laha waa arrin shaksi gaara uu nabigu kaga hadlay axaadiistii caamka ahaydna khilaafsan marka arintaasi dee waxa weeyaan maadaama ay qadiyatu caynta wax qof shaksiya arrintii lagaga hadlay ay tahay wejigeedana aynaan garanaynin axaadiistii kalena ay khilaafsan tahay halkeedaasun baa lagu daynaya arrin markaa saalim u gaara inay ahayd iyunbaa lagu xambaari ila haddii kale waxay noqonaysaa axaadiistii caamka inaynu dumino waaya wuxuu yihi musanifku xagga quyuudda khamsa radcaatin shan radcadood shan nuugmo oo iyadanta xadiidkii saxiixa saxmusu ku jiray kaana fi e, ma unzila ashru cashru radcaatin mutafariqaatin yuxarimna maarata ashru macluumaat e, cashru radcaatin macluumaatin yuxarimna markaasaa waxaa lagu nasakhay fanusikna bikamsi radcaatin macluumaat shan radco oo ayaa markaa inay xarimayaan lagu naskiyey fatuufiya rasul sl huna fii ma yuqrau min alquran bad caaisha iyadoo qur ay ku jiraan ayaa nebigu uu dhintay marka iyado dooma ogeyn in qur-aanka laga saarayoo tilaawo ahaan loo naskiyey lakin tilaawan waa loo naskiyey maaa yele saxabadu waxay ku ijmaaceen musxafkaa wixii ku qoran kuma qoran waaya wuxuu yihi wain kaana alxamlu haddii uurku uu yahay ay markaa caanahani ku yimaadeen haabita nasabi min rajulin mid nasabkiisa la yaqaano oo cid loogu abtiriyo saara iflu waladan lahu ilmahan yari dee ninkaana wuxuu noqonayaa inankiisiibuu noqonaya ilmihiisiibuu noqonaya oo aabbuu u noqonaya qofkii kii markaa xamligan loogu abtiriyey ilmahan caanuhu ku yimaadeen ka loogu abtiriyo ayuunbaa kan caanihii nuugayna loogu abtirinaya weanu waxaa la yidhaahdaa maaratay faxligii baa la yidhaha oo markaa isaguna dee waa uu wuxuu noqonaya aabbuu noqonaya wuxuu yihi wa wlaaduhu wlaadahu ninkaasi caruurtuu dhalay afan wa wlaaduhu awlaadu ifli dhe ilmahan yari wixii uu dhalaa waxay noqonayaan awlaadahu faxligaasi ubad unbay unoqonayaan de awbu unoqonaya wa saara rajulu aban lahu ninkii wuxuu noqonayaa aabba ayuu unoqonayaa de saaro ifl waladan lahoba aban lahodaa laga ogaaday laakiin halkan kale usii socdaa wa ummahaatuhu jadaatihi hooyooyinkii ayeeyooyin iyay ki yaraa u noqonayaan wa aabaauhu ajdaadahu aabbayaashiina awowyaalbay ki yaraa u noqonayaan wa wlaaduhu ikhwatahu wa akhawaatihi ubadkii uu dhalaa ninkaasi walaalo rag iyo dumarba iyay u noqonayaan ki yaraa waikhwatuhu waakhawaatuhu acmaamahu wacammaatihi walaalihiisii rag iyo dumarba lahaa waxay u noqonayaan kii yaraa adeerayaal iyo edooyin bay u noqonayaan warku waa cadi wuxuu yihi wayaxrumu nikaaxu baynahumaa biradaaci kamaa yaxrumu min anasabi ama binasabi guurkii dhexdooda xaaraan buu noqonayaa dee sidii nasabkao kale ayuu xaaraan noqonaya iyadana xukunkeeda horaba inu sameyno kitab radac kitaab nikaax ayaabuu sheeku masalada inoogu soo sheegay wayaxilu lahumaa labadoodii waxa xalaal u ah kii yaraa markuu weynaado iyo dee maaratay hooyadii ama haddii ayanan ba markay weynaato iyo aabaheedii radaaca iyo walaalahoodii wixii lamidka ahaa alkhalwatu wanadaru ama annadaru walkhalwatu masaxda ya qaar baa kala hormarinaya is-eegidii waa isu wixii marka maa bayna surati warukba un mooyaane iyo sidoo kale inay isla gaar noqdaan de waa sidii dad isdhalay oo kale ama wada dhashay kamaa yaxilu binasabi waa kaaku yidhi sidii nasab kuba ahaa ayuunbaad ka soo qaadaysa wuxuu yihi in irtadaca haddii uu ilmihii yaraa markaa naaskii nuugo uma qaaca biikhtiyaarihi khamsa radacaadkiibuu doonaya qaabkay u aqiiqoobayaan marka qaarkood wain irtadaca hadduu nuugo uma qaaca deetana uu joojiyo bikhtiyaarihi isagu rabitaankiisa ku joojiyo nuugistii min hayri caaridin wax markaa kusoo dariyey iyadoo aanu jirin oo deetana uu markaa sidaa de waxa weeyaan muddo kaga maqnaado kaana daalika radcatan arintaa iyadii waxay noqonaysaa hal nuugmo oo tirsan haba yaraata hadday doonto in yarba hadduu doono ha kol hadduu intuu nuugay uu haddana iska joojiyey aanu isla markiiba ku noqonin wuxuu noqonayaa radca dhamaystiran bay noqonaysaa waa markuu isagu ka tago wainqaacat ilmar'atu hadday gabadhu markii uu nuugay ka joojiso wainqaacat ilmar'atu caleyh hadday iyadu ka joojiso lam yuctada bidalika radcatan radca lagu tirin maayo waayo isagii ila radcadii waa waa w isku dhamayskatine waa nooguma dhamaystiran marka kol haddaanu isagii iska joojinin ma noqonaysa buu yihi radca ma noqonaysa dhamaystiran waqiila qiil baa yihi yuctadu bi waa la tirsanaya ila hal noogma way noqonaysaa qiilkan ana muctamada waxa la ficilkeeda ka goynteeda isaga iska goyntiisu ila waxoodi waa isku hal ficil waxoodi waa isku hal ficiloo sida dhinaciisaba looga eegayo ayuunbaa dhinaceedana looga eegayaa markaa qiilkani muctamad weeyaanoo kol haddii intay iyadiiba ka goysay aanu isla markiiba kusoo noqonin wuxuu noqonaya markaa radca dhamaystiran bay ku noqonaysa wain irtadaca haddii uu ka nuugo min hadyi imra'atin qofkii dumar ahayd naaskeedii uma intaqala ilaa hadyi imra'atin ukhra haddana uu gabarh kale naaskeeda u gudbo oo tu kale ay nuujiso faqad qiila qiil baa yidhi laa yuctadu biwaaxidatin minhuma labada midnaba lo tirin maayo oo wuxuu ka eegay dee midda keliyaba haddii maarata labadeedi naas uu ku kala warwareegayo waxaasoo dham hal radcay isku noqonayaan imika laba dumaruu isku warwareegayaa dee labadii dumar ahayd lama odhan karo waa hal radco ilan laba dumaroo kala duwan bay yihiin wuxuu yihi hal radco wixii layskama wada dhigi karo mid walbana radca lagama dhigi karo oo dee mid walba waa kan aan weli jo nuugistii muu joojine waa kan sii wadee marka wuxuu yidhi midna markaa meeshaa radca kuma helin bu isagu sheeku saasuu isagu maarata eh, qiil baabushe mu rajiin bay u horreysiiy waqiila waxaa kaloo la yidhah muctamadkii yuxtasabu min kuli waaxidati minhumaa radcatu mid walba haddaanu isla markii kusoo noqonin waxay noqonaysaa radca dhamaystiran bay mid waliba sidaa kuisa ku heshay maxaa yeeley wuu nuugay caanihiina calooshiisii waa galeen sidaana waa kaga tegey markaa waxay noqonaysaa radca dhammaystiran wain uujira haddii lagu qulaamiyo min labaniha caanaheedii wax kamida ah inta afka loo kala furay lagu qulaamiyo oo maarata lagu shubo aw uscita ama sanka laga siiyo sanka lagaga shubo khamsa dafacaatin shan dufcadood ama khamsa dufucaatin shan qaybo shan jeer kala duduwan ayaa ama sanka lagaga shubo ama afka lagaga shubay habata taxriim kol haddii caanihii ay gudaha galeen ilmahaasi xurmadii wuu yeeshay do tahriimkii iyo kale xaaraantinimadii wa waa timid maxram waa lasu noqday yahdikum llah slx baalakum xuqina haddii ilmihii yaraa aggii xagga dambe lagaga duro caanihi fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan ma la tirsanayaayo radca ma noqonaysaa mise ma noqonayso qowl wuxuu leeyahay radcay noqonaysa maxaa yeelay de gudihiisii waa galeen markaynu soonkii maraynayba wixii xaggan galay wixii xaggan galaaba soonka way jebinayeen tanna waa sidii oo kale laakiin muctamadku wuxuu leeyay halkan waxaa la doonayaa ilmihii wax uu quuto wa xagga dambe markaa lagaga doonay wax la quuto maahe kolka la doonaya qofka calooshiisa in la dhaqaajiyo iyunba xaggaa wax laga keenaa baa la yihi markaa ma noqonayso wax markaa taadi iyo markaa quud maarata la quutay ma noqonayso wuxuu yidhi wain xalabad hadday listo labanan kaiiran caano badan fii dufcatin waaxida hal mar hadday iska listo caano badan wa furiqa deetana lagu kala shubo fii khamsati awaanin fii khamsati aaniyatin baa ka fiicnid bari shan oo kala duwan ayaa lagu kala shubay hadda mar quraa laga lisa wa uujira sabiyu ilmihii yaraa baa lagu qulaamiyey fii khamsi dufucaad shan jeer kala duwan waayahay ma waxaynu eegnaa in waktiyo kala duwan ilmaha yar la siiyey de berigii hore eeg jiradan maxaa keenaya masaasadi may jirin masaasad waxa la yidhaahdaa may jirin marka ilmo yar haddii doonay in caano lagu shubo si kal weel ku cabbi maaye ilmo yaroo bil jiray ama laba bilood jiray dee weel waxba ku cabbi maayo marka waxay noqonaysaa un in maaragtay lagu shushubo waa <laughs> saa daraad fuqaadu iijaarkaasun bay ka hadla uujira un bay ka odhanaya laakin da masaasadii baa loogu shubay markaa shan jeer baa masaasadii lagu kala siiyey ma waxaynu eegnaa in shan jeer la kala siiyey mise waxaynu eegnaa in mar qura la lisay caanaha fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay annahu radcatu waxani waa mar qura un waa radca keliya maxaa yeelay waxa weeyaan eh, mar qura ayaa lasoo lisay wthaani kaa markaa muctamadki inuu radco qura yahay inagu waxaynu eegaynaa had iyo jeer xagga labada dhinac waynu eegeyna sida muctamadkaa infisaalkiina waynu eegeynaa sidoo kale irdaaciina waynu eegeyna wthaani kan labaad wuxu ley anahu khamsu radcaati may waa shan radco kani muxuu eegay uun siintii uun buu eegay markaa ilmihii shan jeer baa la kala siiyey shan buu noqonaya wain xalabad hadday listo khamsa dafacaatin shan jeer oo kala duwan wa khaladad ay isku isku darto caanihi caano ay shan jeer oo kala duwan listay ayay isku dartay weel qura ku wada shubtay wa uujira asabiyu fii dufcati ilmihiina hal mar baa wixii la wada siiyey fa huwa radcatun kaasi waa radco keliya maxaa yeelay dee waxa weeyaan waa tan mar qura ilmihii la siiyey shan jeer haba kala listee laakiin siintii yaa mar qura ahayd wa qiila waxaa la yidhi fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan sidii tii hore dariiqadanaa rajaxan qawleynka odhanaysa oo sidii tii horeba qawleynka ugu jireen ma xagga infisaalkaynu eegnaa mise waxaynu eegaynaa labada xaalaba marka sheekhu yani dariiqada hore waxay leedahay qawleynku waxay ahaayeenu ma infisaalkaa la eegayaa mise labada xaalo marka de imika haddii infisaalkii la eego infisaalkii mar quru ahaa waa radco keliya haddii na labada xaalaba hala eegana de marbaa waxa weya infisaalkiibaa ayaa mar ahaa markaa mar walba hal saha noqoto dariiqadaa hore leedahay laakiin dariiqadan kale waxay leedahay mayane qowleynku way ka imanayaan marba haddii labadii dhinac dhinac batay dhinacaa badan miyaa la eegayaa mise dhinaca yar baa la eegayaa weeyaan qowleynku marka imika waxa badan xaggii lisidi infisaalkiibaa badan oo shan jeer kala ahaa irdaaciina mar quruu ahaa markaa mar walba ma badan baynu eegnaa mise xagga yar baynu eegnaa saa weeyaan qawleynkuyo marka halkana qawleynkii iyadana way imanayaan marka iyadana maxaa rajaxnaanaya uun santii horeba rajaxnay in mar walba xagga yar la eegiyo wa in xalabad khamsa dufucaatin shan jeer haddii ay kala listo wa khulita laysku daro wa furiqa fii khamsati awaanin shan shan weel lagu kala daro lagu kala shubo wa uujira fii khamsi dufucaatin shan jeerna la kala siiyo iyadoo wuxuu ku yihi sheekhu fa huwa khamsu radacaati deetana waa shan radco maxaa yeelay infisaalkiina shan buu ahaa gooroo kala duwan irdaaciina shan gooroo kala duwan weelku inuu midoobay mushkilad ma laha wa qiila qiil baale ala qowleyni may iyaduna laba qowl ha ahaato ila waata la isku dareen khaldigaa dhacay ee weelka qura lagu wada shubay ayuu kaasi isagu leeyahay khilaafkii hore ha loo geliyo laakiin kan waa laga diidayo dariiqadaa hore ayaa markaa la rajaxayaa oo ah in tani iyada aan khilaafkii la gelinayni wain jubbina labanu caanihii haddii caano fadhiba laga dhigo de anigu garanayo caanaha bani aadamku inay saar noqonayaan aw jucila fii khubsin ama laxooxba lagu qooyo aw maain ama biyaba lagu daro wa ucima ki la siiyo deetana xarama waa sidii o kale u cabay shantii jeer hadday kala dhacdo oo shantii radcadood ay noqoto xagga infisaalka iyo agga irdaac labadiiba ay shantii jeer kala noqoto waa sidii yuu nuugay naaska ka nuugayn bay lamid wa in waqacat qatratu dhibic caanihii gabadha iyo hadday ku dhacdo fii xubi maain haan biyo ah ma jubbi buu idin qoraya m jubbigaas wax jira ma ah, aawe eh, daarlminhaaj ya hada jubbi waa ceele ceele maxaa meesha noo keenay fii xubi maain haan biyo ah ayaa dhibic caanihii gabadhai ay ku dhacday fa usqiya sabiyu yarkiibaa waxaa la waraabiyey bacdahu biyihii qayb kamida lam yuxarim waxba xarimi maayo waayo ma hubno inay dhibicdii raacda iyo in kale laakiin hadduu wada cabo baa la yidhi haantiisay u dhamayd dee mar qura ma wada cabaye marba in baa la siinaya kolku hadduu haantii dhameeyo dhibicdii miyaanay raacin way raacday marka hal radco ayay noqonaysaa afartii kalun baa dhiman radcadaasi iyadu saasay ku xasishay bay noqonaysa wuxuu yihi wain shariba hadduu cabo wataqayaa oo uu iska mat haddana matago caanihii waa nuugay haddana wuu matagay laakiin waynu kala qabla an yaxsula fii jawfi caanihi on caloosha gaadhin iyo halkan cunaha ka soo noqday lam yuxarim la tirsan maayo kaasioo caanihii xurmada keeni jiray ma noqonay laakiin hadduu calooshii inta gaadheen uu halkaa kasoo matagay waa caadi taasi kol hadday calooshay tahi wain irtadaca min imra'atin meyitatin gabadh aan noolayn oo meyd ah haddii uu ilmihii yara intuu soo gurguurto uu nuugo markaa ka jaqo oo de maalan ragcaddii u dambeysay tahay afar baa iyo hore u siisa way dhimatay iyadiioo dhimatay ilmihii yara kusoo gurguurtayo markaasuu nuugay ragcaddii u dambeysay lam yuxarim shaafici unbaa la gaara waxba taxriimin maayo buui maxaa yeelay hadday dhimatay waktigii takliifkuba meesha wuu ka baxay bani aadannimadii ila qofkii mar hadduu dhintay mukalaf ma noqonayo markaa bani aadamkuna wuxuu kaga duwanaa xayawaanaadkii kale xaggii takliifka marka iminka waxay la mid noqotay uun waxyaalihii kale dee haddii sacba ay maaratay laba caruuri sac hadday caanihiisa wada cabaan ma walaalay noqonayeen may noqonaynin ila waxaan mukalaf mu ahayn marka imaam shaafici raximah llahu tacaala madhabkiisu waxa weeye haddii bani aadamkii uu dhinto gabadhi hadday dhimato caanaheedii bacda almowt geerida kadib laga nuugay macno ma samaynayaan laakiin haddii caanaha laga lisay iyadoo nool oo ilmaha yari uu cabay iyadiyo meyd ah taasi xurmadii way keenayaan ila waxaynu eegaynaa waqtu infisaal allaban wuxuu yihi in saara lahaa labanun haddii gabadhii u soo baxaan caana ka soo muuqdaan min wain iyadoo markaa dee jimaac jiray oo nin markaa iyadoo nin markaa dee leh oo yani la jimaacay laakiin min gayri xamlin aan wax uura qaadin marka min wain buu ina yidhi laakiin haddii aanu wai jirin waa la ya waxbaa ka horeeya nacam wain xuliba minhaa fii xayaatiha waaba masladeenu sheegayna baa matniga inooga taal wain xuliba minhaa fii xayaati ama maar haddii laga liso qofkii dumar ahayd iyadoo nool uma usqiya sabiyu haddana kii yaraa la waraabiyo la maarata la maay noqonaysa la waraabiyo biyahan baa loo af carabiga de uskiya ya uskiya caanihi noqonayaan carabiga marka caanaa la waraabiyey ma arrin ba war soconaya mahaan umalaynaya caanaa la waraabiyey ya la siiyey uun dee haddaba afcarabigii eeg hadda iyo caanihii isku siba u isticmaalaan iyagu biyahaba usqiya baan ohanayay waa asqinaakum maaan hadaqan biyaanu waraabin caanihiina muxuu yihi usqiya la waraabiyo haasha laakiin la dhansiiye bayn ohanayna marka ya la dhansiiyada iyo laftooda yar adagtayaad aduu la siiya bal iska dhig <laughs> ah, isagu wuu dhamay laakin inagu waynu siinay markaa fa usqiya asabiy uma usqiya sabiyu ilmihi yaraa la siiyo bacda mawtiha iyadoo iyadii geeriyootay kadib xarama canahaasi taxriimkii way keenayaano xurmadii way way ka ratibmaysa wain haara laha labanun hadday caano usoo kasoo daahiraan min wain bacda wain wey jimaac dabadi ama jimaac xaggii min gayri xamli lakin iyadoon wax ura yeelan marka min waintaasi waxba qasab maa tii la jimaacin waxaynu nihi tii la jimac waa isku mid iyadiion uurba qaadin hadday gabadhii yarayd caana yeelato gabadh aan horeba weligeedba ilma dhalin haddii ay caana yeelato ama hala jimaac ma la jimaacin fa fiihi qowlaani laba qowl ayaa ku sugan buu yihi caanaheedaasi xukun ma ka ratibmayaa mise waxba ka ratib maayaan caanihii ninkoo kale noqonayaan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yuxarimu waana qowlka muctamedkaa xurmadii waa keenayaan mar hadday caanahii caano caadiya yihiin dee ama gabadhani hore caruur ha u dhasho ama yaanay dhalin waa caano dumar caano dumarna qofka bani aadamka ah waxay u ahaayeen quud bay u ahaayeen markaa taxriimkii waa ka imanayaa meeshaas aabba un baan jiray aabba xaggii radaaca ayuun baan jirayn mooyaane laakiin iyadii hooyo way noqon hooyadeed ayaybay noqon hadhow hadday caruuraha dambey dhasho kan waxay u noqonayaan walaalay la noqonayaan wahaakada waa qowlka muctamidka wathani labaad wuxu le laa yuxarim may meeshan waxba ma xarimayo caanahani taxriim ma keenayaan oo waxay la mid yihiin buu leey caanihii ninka ilan gabadhu ninka waxay kaga duwanay dee caruur bay leeyihin marka carurtii dhashana way irmaanaanaysay laakiin iyadoon waxbaba dhalin hadii ay caana yeelato ninkii caanaha yeeshay unbay la mid tahay ayuu qowlkani dambe isagu leey wain kaana lahaa labanu min zawjin hadii ay nin sababtii ay caana ku lahayd yani nin horay caruur u dhashay wax u dhashay iyay ku irmaanay fatasawajat biaakhara nin kaley guursatay iyadoo aan weli gurin waablat minhu waxabilat minhu kii dambana uur bay u qaaday wazaada adayado weli gurin weeyaan wazaada labaru markii uurkii uu weynaaday qaarkood way soo qubanayaa bay hahdaan ba haddii maarata lasii wadee calaa kulli xaal iyadoon caanihii aanay gurin ayaa dee uurkii baa weynaaday markaasaa deetana caanihiiba way kordheen wa ardacathu sabiyan wa ardacat sabiyan ilmo yar nuujisay marka hadda kii labaad weli may umulin laakiin caanihii way kordheen fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa wuxuu leeyahay anahu bnu lawali wathani anahu bnuhuma ilmahan yarya m xaggii radaac ayaa aabba uga noqonaya ma hore ninkeedii hore mise ninkeedan dambe qowl wuxuu leeyahay kii hore iyuunbaa aabba uga noqonaya xaggii radaaca waa ninka muctamedkaa kale wuxuu leeyahy mayan labaduba aabbayaal bay unoqonayaan ilan caanaha uu nuugay kii horena saamayn buu ku kan dambana saamayn buu kuleeyahay leeyahay markaa labadiiba aabbayaal bay noqonayaan xaggii radaaca ilan mushkilad male intaasoo aabbo radaacaad yeelan kartaa ka nasabkunbaa mid qura noqonaye laakiin ka radaacu toban bay noqon karaan ilan gabadhan hadday shan jeer ku nuujiso oo itu kalena shan jeer ku nuujiso oo intuu kalena shan jeer ku nuujiso wax alla wixii ay rag lahaayeen maxay noqonayaan aabbayaal bay noqonayaan marka wuxuu leeyahay kani labadiiba aabbayaal ha noqdaan eegu fiirso wasaade labadiidaas oo muhiim kan dambe haddaanay uurba u qaadin kii hore caanihiisii in ay socdeen oo ilmihii yaraa uu nuugo dee kii horeba aabbaa hadday kan dambe uur u qaaday laakiin caanihii aanay kordhin iyadana weli waxaynu leenahay waa xaggii hore u waxa u lays khilaafku imanayaa marka caanihii ay kordhaan ee kana saameyntiisu ay muuqato iyaa laleeyahay kani haddaba meesha ma soo gelayaa mise ma soo gelayo kii hore inaanu ka baxayn waa laysla ogolyi marka halka muctamadkii wuxuu leeyahay nin waliba marka ay wax u dhasho ayuunbu caanaha ka dambeeya yeelanaya laakiin intaanay wax u dhalin waxba male wuxuu yihi wain inqaaca labanu min alawali caanihii kii hore haddii ay dhammaadaan waabay go way guhe way gudhay kii dambay deetana uur u qaaday iyadoo guran uma xamalat min athaani kii dambay uur u qaaday waa yahay maxaa idin qoran halkaa mise wahaaba wasaada wasaadadaasay qoran lakin waa iska fiicnay l wasaada way kordhay way kordheen maha imika caaniba way way way gudhay oo caaniba may jirine wahaara labanu ama wathaaba labanu in markaa la ka sii fiicnaan lahay caana ayaa u bilaabmayoo caana ya ya maa fanazla wanazla labanu tay qoraysa taas tunisigu tunisigu ictibaar badan ma gale laakiin <laughs> ya way ugu hagaagtay a taas maay tashe nazl wa dabcda iyaduna alarqama alaa kuli xaal markays yar fadaciifaani yaklibaani qawiya mushkilad male waa la isku oojinaya eh, wuxuu yihi wazaad lebanu ama wanazl lebanu ama fahaar lebanu fahaab lebanu saa utan caanihiibaa soo muuqday oo caana yeelatay hadda weli ma dhalin ilmihii dambe wa ardacat sabiyan ilmay markaa nuujisay iyadoo uur le fa fiihi alaaatu aqwaal halkan khilaafku wuu sii xooganaya saddex qowl baa ku jira qowlka soo kordhaya kii hor meesha ka saaraya axaduhumaa midi wuxuu leeyahy waa ka muctamedka ahe annahu bnu kii horaale kii hore ayuu inankiisii yahay oo isagoo kii caanihiisu dhammaaday kol isaga ka dambe ilaa ay ilma u dhasho waxba loogu maarata la siin maayo kii horay u dhashay uunbaa ilaa inta cid kale oo nasakda imanayso ay wax u dhasho wax alla wixii caanee dambee yimaado kii hore unba maaragtay waxa weya sabab ahaa baa laleeyahayo isagii ayaa loogu abtirinay wathani qowlka labaad wuxuu leeyahay anahu bnu thani qowlkanaa soo kordhay in kii hore aanu meeshaan calaaqa lalahayn kan dambe ayuunbaa saamaynta caanahan lehe isaga ayaa aabba noqonay wahaaliu qowlka saddexaad wuxuu yihi anahu bnuhumaa waa laga dhexaysiinayaa sidii halka horeba ku jirta wuxuu yihi wain waia rajulaani imra'atan laba nin haddii ay gabadh u tagaan faatat biwaladin ilma ay dhasho wa ardacat iflan marka de waa waa laba oo labaduba eh, meeshu zina ma aha waa laba eh, jimaac oo xurmale weeyaan waa dhici karta oo de maarata intuu guursado yaa laga yaabaa inuu furo inaanay adday doonto ciddadan iyo waxaanba la soconin oo haddana mid kale iska guursato oo haddana kiina la aqal oo markaa arintii la ogaado inkaari kugu dhici waya wax tiri la yidhaaho marka labadiiba dee maanta jimaac baa ka dhacay ilmana way dhashay ilma markaa uur bay qaaday fa atat biwaladi ilmay dhashay marka wa ardacat iflan ilmo kalena way nuujisay bilabanihi caanihii ilmaha ku yimid hadaba wuxuu ku yidhi faman habata minhu ka uu usugnaado nasabulmawluudi minhum nasabulmawluudi ilmihii ay dhashay nasabkiisa kii yeeshee minhum labadii nin ah ayaa saara radiicu ka nuugayna noqonaya waladan low ilmihiisi oo kani ay nuujisay wuxuu ku xidhan yahay un kan ay dhashay marka dee hadhow waxay noqon in kiyaafadii iyo hiddasoocii iyo wixii hadday dabadii isku qabsadaan anaa dhalay iyo anaa dhalay dee in hiddasooc maarata nimankii maarata hiddasooca ahaaye wax kala yaqaani wax kala saari jiray ama d gi a gii wixii in loo noqday noqoni deetana kii ay dhashay meel baa la marini halka kaa la mariyo ayuunbaa radicana la marinayaabuu kule wain maanta hadduu dhinto almawluudu kii ay dhashay walam yahbut nasabu intii aan la kala sheegin oo aan labadii mid la raacinin iyuu kii ay dhashay dhintay ki ay nuujisayna halkan u taagin wuxuu doonayaa in markaa cidda aabbihii la sheego xaggii radaaca fa fi radici kii ay nuujisay qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahy anahu bnuhumaa ilaan ma kala garanayno labadiibana waa suuragale labada mid walba aabbaha u noqdo wathaani ka labaad wuxuu leeyahay waa muctamadke anahu laa yakuunu bna waaxidin minhumaa labada midna inankiisii ma noqonayo ilaa wax la kala caddeeyo see lagu kala caddayn dee ma jirto d n a ma jiro ilmihii yaraadhimeye wax la baari lahaa kanna lama baarayo de d n a shaqo kuma laha labada midnabe meeshan caana unbaa yaalla caanihiina dee kiyaafadii shaqo kuma laha ilan isku ekaanshaha iyo waxaasaa la eegi jiray taasina xagga dhalmada unba ku timaadaa nuugmada kuma timaado haddaba waxay noqonaysaa in la sugo intuu qaangaadhay markuu qaangaadho wahal liradiici markuu haddaba qaangaadha kii radiica ahaa ee nuugay mal ma u furan tahay an yantasiba ilaa axadihima inuu labadii mid ahaan ku abtirsado oo sidii aynu soo sheegnay ilmaha d n a-gii lagu kala saari kari waayey markuu qaangaado iyaa la odhanaya bal adigu isfiiriyo labadaa nin de ahaan baa ku dhale kaad isleedahay marka dabeecadaada iyo aad is eegto kaasaad wallahi isku dabeecatii ku abtirsaa la odhanayay kana sidiioo kale ma la odhanayaa kaad isku dabeeca ku abtirso fiihi qowlaan laba qowl baa halkan ku jira axaduhumaa midba muctamedkii wuxuu leeyahay yantasibu ha wuu ku abtirsanaya maxaa yeelay meeshan waxaa la eegayaa dabeecaddu say isu waafaqsan tahay caanuhuna saamayn bay kuleeyihin ba la yidhi dabeecadda caanaha dhamaysa waxay kuleeyihiin saamayn marka dadka caanaha geela un dhama marka dad adag oo qalqallabsan oo loo taag waayo noqonaya kuwa maaragtay waxyaalahan kale maarata ku noolaadaan dad iska qaboobay noqon markaa hilibkanaad cunaysa waxaad cunaysa iyo waxaad cabaysaa waxay saamayn kuleeyihiin hadhow dabeecadaada iyo dhaqankaaga iyo maaragtay marka waxaa la yidhaha daba wuu labadii odayoo ka uu maaragtay arka inuu isu dabeecad dhow yihiin inuu ku abtirsado iyaa la amrayaa oo yani loo maaratay eh, xaq uu uleeyahay waana ka muctamadka wathani kan labaad wuxu laa yantasibu may waxba ku abtirsan maayo de waxa weeye halkan isagu wuxuu ka eegayaa sida aan d n agaba loo eegay iyaan tanna ama sida aan kiyaafadiiba loo loogu bandhigaynin ayaan tanna aanu xaq ugu lahay inu loo eegeyn bu lakin waa kala sheegnay farqiga udhexeeya oo xaggii de marka isku ekaanshaha iyo jiniskan la wadaagayo saameyn kuma laha caanu laakiin hadhow dabeecaddii qofka saameyn bay kuleeyi wain araada haddaba hadduu doono an yatazawaja inuu guursado binta axadihimaa labadii mid ahaan inantiisa labadii nin ee la kala garan lahaa ka aabihiisii radaaca noqonaya mid ahaan buu inantiisii doonay inuu guursado waa intii aanu cidnaba u abtirsanin faqad qiila waxaa la yidhi laa yaxilu midna ma guursan karo inantiisa waana sida saxdaa ah. maxaa yeelay mid walba waxa suuragala inuu aabbihiisi radaaca noqdo inantiisu ay walaashii noqoto wa qiila kale oo la yihi yaxilu an yatazawaja binta man shaaa minhum amee labada kuu doono wuu ka guursan karaa inanta maxaa yeelay de waxa weyaan weli haddaa walaalnimadu may caddaan inay walaal yihiin may caddaan laakiin muctamadku wuxuu leeyahay labada mid ahaan in markaa hablihiisa uu walaalo la yahaybaa ayaa la og yahay kuu ahaana lama garanayo dee markaa gabadh maxrama oo dumar maaragtay dumar kooban ku dhex khaldantay oo kale noqonaysa man ikhtalaat maxramuhu bimaxsuuraat gabadh aad walaalatihiin tuulo yaroo kooban nagu soo martay nikaaxii soo ma haddii ay kaa dhex gasho oo lagu yidhaha halkaa inan aad baa ku jirta tuulo heblaaye laakiin lama garanayo magaceediina la garan maayo mxuu ahaaye ina iyadeedina la garan maayo laakiin tu aad naas isla jaqdeen iyaa meeshaa ku jirta haddii lagu ihahdo tuuladaa waad ka meeraysan baa lagu yihi waxba kama guursan kartid marka halkanna de waaba labadan oday une labadan oday mid ahaan baad habl habnihiisa walaalla tahay mana kala garanaysid labadiiba waad ka fogaanaysa wuxuu yihi faaidaa qowlkan dambe markaa wuxuu leeyahay mayanee labadiiba kulmad doono yuu ka guursan karaa deetana faidaa tazawaja bint axadihima mid ahaan markuu inantiisa guursado xarumad caleyhi bintulaakhari ka kale inanti ablihiisu xaaraan bay ka noqonayaan sidii qofkii labadii weele midna nijaasta midna daahirka ahaa ijtihaaday mid ku weysaystay de kale umu dhawaanaynin nijaas ahaan buu ku xukumay kana waa sidii oo kale halkan laakiin ijtihaad loogama baahno ilan abdaacda laguma ijtihaade waqiila isla kan dambe ee aynu daciifinay marka lagu socdo waxaa kale oo la yihi mayane e lama odrhanayo markuu kaa ka guursado kani xaaraan bay hablihiisu ka noqonayaane yaxilu waxaa banaan an yatazawaja binta kuli minhuma mid kastaba inuu ka guursado cala linfiraadi keligii walaa yajmacu bayna lakin labadii ma jamcinayo oo intuu ka ka guursado haduu inantiisii ay kala tagaan ka kale inantiisa wuu guursan karaa ee waxaa la diidayaa unba yidhaahdeen inuu kana ka guursado kana ka guursado labadii hablood isu keeno taasunbaa la diidayabu qiilkan dambe uu isagu leeyahay laakiin sida saxdaa ah labadii midnaba kama guursan karo wuxuu ihi kaana lirajuli nin hadduu leeyahay khamsu ummahaati awlaadin shan umuwalad fartadaca sabiyun ilmo yari uu ka nuugo min kuli waaxidati minhuna mid kasta oo kamida radcatan hal nuugmo saara bnan lahu inanb inankiisiibuu noqonayaa isaga fii daahiri madhabi madhabka aahirkiisu siduu yahay wa qiila waxaa la yihi laa yasiru noqon maayo walaysa bishay lakin qiilkaasi macno ma laha buui shan umuwalad buu inoogu tusaaleeyey waayo zawjaadkii shan ma noqonayaan xaasaskii de shan ma noqonayaan afarun bay noqonayaan radacaadkii la doonayeyna shan weeyaan laakiin zawjaadka laftooda waynu ku tusaaleyn karnaa imika ilan umuwalad ma jirtee afartiisii xaas ayaa ilma yar mid waliba mar nuujisay afar baa la marayaa saba maaha xabadii shanaad baa dhimana mid baa ku laba ceshatay oo laba jeer nuujisay markaa imise jeer baa la nuujiyey ilmaha yar shan jeer laakiin dumarkaasi miyay hooye u noqdeen midna hooye ma noqon de ilan midna laba jeerubay nuujisay midna marbay inta kalena marmar bay nuujiyeen midna hooye ma ah odaygii dumarkan gabay aabba ma noqonaya ilan caano isagii uu sabab u yahay iyuu ilmahani shan jeer uu maarata ama uu dhamay madhabka imaam shaafici siduu yahay waa ha aabbuu noqonayaa isagu kuwana hooyooyin ma noqonaya qiil baa wuxuu leeyahay waa inagii horena usoo sheegnayo waxaan nasabka iyo radaacan iyo waxaan hooyada udub dhaxaada kolka iyadii la helo iyuunbaa laga arrintu ay ka sii faaftaa kol haddaan hooyo la helin sidee aabbo loo helay markaa qiilkani leeyahay laakiin sida saxdaa ah, waa caadi weeye kol hadduu caanahaasoo dhan isaga looga maarata caruurtii ku timid isaga loogu abtirinayo ciddii nuugtay ee shan jeer nuugtayna isagaa loogu abtirinayaayo aabbo u noqonaya wain kaanat lahu mraataani hadduu laba dumara qabay oo sagiirataani yaryar de inta badan madha yaryar waxaa logula jeedaa laba sano ka yar aan laba jir ahayn ayaa hadda laka loo jeeda waa la doonaya in la nuujiye markaa dee laba dum laba oo laba jir ka yar cidina guursan maysa inta badane midiibaaba de iska maaragtay eh, wax naadir ah laakiin de waa xukun sharci ahaan wax banaan wey maadaama ay sharci ahaan banaan tahay adigana baaburadaaci baa la doonaya inaad fahanto iyo in kale in la hubiyo markaa inaad ka shaqaysaa la doonaya wuxuu ku yidhi laba gabdhoodoo yaryaroo caruura iyaa loo dhisay oo mud walba laba jirka yarta yartahay fa ardacat imraatun qof dumarabaa waxay nuujisay labadii gabdhood ixdaahumaa bacda alukhra mid tii kala dabadeed kolba mid bay nuujisay weeyaan iyagoo kala dambeeya iyay kolba mid shan jeer nuujisay labadii gabdhood maxay isku noqdeen walaalay isku noqdeen de laba walaala miyaa la wada qabi karaa laba gabdhood oo walaala ah ma la qabi karaa lama qabi karo haye guurkii maxaa ku dhacaya haddaba ilan labadan gabadhoodba guurkoodu markii hore ansax bu ahaa gabadhan yar guurkeeda hore ansax bu tan kalena guurkeedu ansax buu ahaa dib bay walaalo ka noqdeen maxaa la yeelayaa teebaa meesha laga saaraya fa fiihi qowlaan <laughs> laba qowl ayaa ku jira axaduhuma mid wuxuu leeyahay waa kii muctamadkiiye yanfasiku nikaaxuhuma labaduba bilaa guur bay noqonayaan labadaba guurkoodii hawaduu ka baxayaa maxaa yeelay labadaba guurkoodu sax buu ahaa hal mar bay walaalo noqdeen markaa wax loogu ka loo kala fadilo oo la yidhaahdo tan iyo tanaa kale ma jirayso walaalnimadaa meesha ka saartay walaalnimadiina waa sifo ay hal mar labadiiba wada qaateen wahaani qowlka labaad wuxuu leeyahay yanfasiqu nikaaxu haaniya tan marka dambe iyadu nuugtay taasaa dhibka keentae ila tii hore markii ay shanteeda dhamaysatay waxba dhibaatii ma dhicin tii yarayda dambe markay shantii tii shanaad nuugtay ayaa dhibku soo kordhay soo tan dambe iyaa meesha ka baxayso waxaa laga soo qaadayaa inuu taa isagoo qaba uu tan kalena guursaday dee tan guurkeedu markaa iman maayo oo ansixi maayo haddaynaan sidii soomaalida ku kaxayn ee odhan jiray ta dambe unbaa guurkeedu way isriixayaano ba yidhaah soo maa tan dambe buu guurkeedu hagaagayaa tii horena meesha way ka baxaysa waaas waa sheeka soomaali waxaas arrin shareeca maaha oo dad laba gabdhoodoo walaala intaad mid guursatay haddana tii kale laguu meheriyo tan dambe meherkeedu ansixi maayo wax jirana ma aha waay marka qiilkan qawlkan dambe saasuu le lakin sa saxda ah labadan gabdhood hal mar bay walaala noqdeen labadabana guurkoodu sax buu ahaa markaa wax lagu kala horreysiiyaa meesha ma yaalo wuxuu yihi waman afsada qofkii ka kharibay cala zawji dhinka nikaaxa mraatin ama nikaaxa mraatihi xaaskiisa guurkeedii biradaaci kaga markaa fasahaadiyey nuugmo lazimahu waxaa ku waajibi nisfu mahri milihaa meherkeedii iyadoo kale meherkay qaadan lahayd barhkiibaa ugu waajibi cala lmansuusi sida nasku yahay waqiila waxaa la yihi fiihi qowl aakhar qowl labaad baa ku jiro naqli iyo takriij kusoo baxayo anahu yalzamuhu mahru miliha mahru mili ku waajibaya dhamaystiran ee nus maaha irantii yaray ee lagu meheriyey kolkan la nuujiye ee deetana guurkaagii fasakhmo hooyadaabaa nuujisay ama walaashaabaa nuujisay ama xaaskaagii kale ee weyneyd iyaa hinaastayoo nuujisay soo arki maysid dee guurkii u kaa fasakhmayaa soo ma il hadday hooyadaa nuujisay walaashaabay noqotay hadday walaashaa nuujisay abtibaad u noqotay haddii ay xaaskaagii kale nuujisay dee waa ad caana haddii maarata caanahan adad sababtaba u ahayd aabbaabad u noqotay haddii aanad caanaheeda adigu lahaynna oo caanuhu kaa horeeyeena de waxay noqonaysaa zawje iyo waxay noqonaysaa zawjada inanteedii bay noqonaysa xaaskaaga inanteedii bay noqonaysaa islama qabi kartid labadoodiiba mesha ka baxayaan macyadiibaa meesha ka baxaysa haddaba qofkii dhibaatada riday ee ninkan guurkiisii seejiyey magdhow ayaa ku waajibaya haya nu iska tegi maayo magdhow iyo haddaba waajibay muxuu noqonayaa ilmahan yar dee ninkani lamu aqal gelin nikaaxi markuu fasakhmo maxaa laga doonayaa meherkeeda barhkeed meherkeedii kala bar buu siinaya kii markaa dhibaatadan riday ama hooyadii ha noqote ama walaashii ha noqote isagana wuxuu isaguna wuxuu ka qaadanayaa ilmahaasoo kale isagoo markaa musama isagu musamaha barkii buu bixinaya laakiin qolyahan wuxuu ka qaadayaa mahrulmithli barki inantaa yar meherulmithligeeda ama iyadoo kale wixii lagu meheriyo barhkeed ayuu ama barhkii ayuu ka qaadayaa qolyihii markaa dhibkan keena qiil baa le eh, ma maarata baa wuxuu leeyahay qowl labaad baa jirayo mahar kaamilu ka qaadaya meher kaamila sababtoo ah isagu haafba ha bixiye laakiin isaga guur dhan baa laga baabi'iyey oo budci dhan baa meesha laga qaaday maher dhammaystiran la siiyo wuxuu ka qiyaas qaada wuxuu kasoo laga soo takriijiyey qowlkan masalo kale oo shahaadaadka ku timaada oo ah haddii ay laba nin ka markhaati kacaan gabadhii baa tiri wuu ifuray ninkeediina wuxuu yidhi allahi kaala ma furi markaasaa lagu yidhi markhaatibaad keensan mise waanu kugu dhaarin markaasay tiri markhaatiyaan haysta laba nin baa i soo joojisay oo gari waaweyn markaasay yidhahdeen wuu furay o anagaa maqlayn waxaan markhaati ka ahay inuu ninkaa hebel xaaskiisa dalqaad ku furay ama saddexi dalqaadoodba furay kii kale isna wuxuu yihi waxaan markhaati ka ahay inuu ninkaa isagii xaaskiisa heblaayo saddexdii dalqaadood ku furay qaadigii muxuu xukumaya dalaaqaasi inuu dhacay khalaas xukunkii waa la riday waa la kala geeyey kadib bay waxoogaas yar maaratay taqwo iyo waxyaala kusoo markaasay yihahdeen qaadiyo waanu iska hadlayn waanu qaldaneen waxa weeyaan ninkaa isagii wax uu furay ma jiraan gabadhii maa lasoo celinaya soo celin maayo ilan xukun baa ku dhacay xukun kale hadduu dhacay soo celin male ilan inay imikaba been sheegayaan baa laga yaba markii hore u sheegayan soo ma labada goor marbay bay been sheegayaan mana garanayna markay been sheegayeen marka xukunkii la soo celin maayo laakiin nimankan meher baa laga qaadaya oo ninkii la siinaya idan reerkiisiibay ka duwiyeen marka xaaladaha raggu meherka qaata ayay kamid tahay ninkii markaa meher dhamaystiran ama qabla dukuul ha ahaato ama bacda dukuul ha ahaatee ama isagu haaf ha bixiyo ama meher dhamaystiran ha bixiye meher dhamaystiran yaa kuwan looga qaadaya marka qoladan waxay doonaya in hahdaan masaladan iyo masaladaasi waa isku mide sida halkaa meher dhamaystiran loo qaaday halkana meher dhamaystiran ha loo qaado oo naqli iyo takriij ayay gelinayaan laakiin farqi baa udhexeeyaa la yihi farqiguna halkaa shar wuxuu idinku qoran yahay dee waad ka fiirsan doontaan kitaab nafaqaat halkaa ku joogo sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wallahu aclam hadday kii hore uur ulahayd maxaa laga faa-iidayaa ciddada ay ka tirsanayso ninka kale maxay ahayd taasi bal soo lafdiga soo raaci maan fahmin hadday kii hore urulahay ma waxa weeyaan masaa'il tadaakul ciddataynki baabkii hore ciddadu su sharci tacabudi baa ku jira soo ma ilan baraat raxim maay maqaasideedu maxay ahayd saddex baraat raxim iyo tacabud iyo tafajuc marka tacabudkiiba meesha ku jira ninka xaqiisii lama odhanayo adiga kol haddaan kaasee ur leeda adigu hawada ka bax lama odhanayo ninka xaqiisiya meesha ku jiro ciddada xaq buu ku leeyay hadday dalka u timid booqasho kadib isaguna uu ka daba yimid uma maata hal tarjicu far waa ciddadii yacni meel kaley deganaayeen meel bay booqasho ku timid isagiina uu ka daba yimid halkiibuu ku dhintay ma noqonaysa maxay u noqon wey ila inagu maynaan ohan nin wadankuu ku dhint wadankuu ku dhintay kucidda tirsanaysaa baynu nihi mise halkay degenayd de ha halkay degenayd bay unoqonaysa haday meel kala degenayd halkii ay degenayd bay hal yumnacu alatii eh, tuxidu may make upki make upkiya ma gabadhaynu nini madaxa ma subkanayso ayaa leedahay make up ha barsato taasi shaqayn mayso kayfa yumkinu taطhiiru الshay اlmujawaf mil اlfam wاlbriq lأna almaaa yanxabisu malaha wey fi dakili اljawf fayakunu mutanajisa afkii hadduu afkaagu nijaasoobo sida in dhiig ilkaagi dhiigaan iyo wixii lamidkaa de waad luqluqanaysaa un marka ilaa maaragtay qarqarada ilaa maaratay halkaa dee biyaha la garsiy marka kaa qofku biyaha uu maaratay ku luqluqanaya aad ilaa meesha fog gaadhsiinayo oo kale ad gaarsiin da kasoo tufaysa waa saas si kale male killigii baa tii iya see loo daahirinaya dee killigii saas biyaha ugu shubo saa deetana ka daadi deetana eeg in markaa wax isbedela iyo wax uu maarata uu ku harsan yahay wax ura iyo wax lamidka ah waa sahaale shoortigii lubsi ma noqonaya <laughs> oo kiswada yani markii dhar aad bixinayso shoortigii way diideen ama kalsoonka inaad markaa kalsoon qofkii siiso tirahdo dhar baan siinaysa toban miskiin toban kalsoon kala siiso ma shaqaynaya baa taasi ma soconayso waaya koofiyadiiba waa tii la diiday markay caanuhu baqaan ama ay noqdaan fud iyo faar horta ma fudba mise waa fuud iyo faar taasoo kale xaqiijiya fud iyo faar baynu ugu dhawaaqnaa laakiin haddii imika ladima fudku waa maxay iyo faarku waa maxay isku macnay noqonayaan fud iyo faar markaa tiraahid intee fuda inteese faara ma inta cad baa fud ah mise inta biyaha fud ah inta kuuskuusan baa fudkiiya faarkiina waa isla isagii dee markaa biyihii lamama sheegin markaa waxay had baan umalaynayaa fuud iyo faar meeshu malaha fud iyo faar may ahayn waa la soo gaabiyey waa la soo gaabiyey soo gaabin baa dhacde ilan in labadii la kala sheegaa la doonayaa fuud iyo faar bay noqdeen kadib la yar khafiifiye oo fud iyo faar laga dhigay ala kulli xaal wuxuu yidhi haday caana noqdaan dadku way daadiyaan ma banaan tahay maxaa loo daadinaya ma anu dad daadiya ma arag dad oo isku ruxaayo xaggee loo daadiy intasaa loo ruxo iyaa la cabaa haddaanay baqin markay baaan iyo way kala duwan tahay inay fud iyo faar noqdaan iyo inay baaan waa kala laba si kaa dhegeli mar way xumaanayaan caanihii way xumaadeen marna way kala fadhiisteen way kala miirmeen magaalada dhib badan keentay dad miyiga joogtaan waaa kala garan lahayd haddii kii shuruudda loo dhigay qaaifkii d n a shuruudan ma maxaa loo ogolaaday ilayn c c t v-ga kamaradii waynagii diidnay inay markhaatiga galaan shuruudii oo laga waayay awgeed ma isku shaqo maaha de halkan waa iska un calaamad qaaifka laftiisu waa un calaamad un maaha maaha maaragtay waxa weeyaan xujo weyn ma xanafiyadu maba ogolaba qaaifka gebigiisaba maba ogolaba marka kan markaa isku ekaanshaha eegayey d n a gan jiniska eegayaaba de kasii xoog badan lakiin qaaifkii markuu qof bani aadana yahay de waxaynu u shardiyaynaa cadaalad iyo labnimo iyo ilaa akhiri waxaaso dhan waxaynu u shardiyaynaa dee si aanu been usheegna been buu karayaan laakiin kii jihaaska ahaa dee been ma karayo kamaradahan iyo waxana waxaaba iska suuragala in la farsameeyo oo wax badan imikana dee dakaal istinaci baaba soo baxayo adigiiyo markaa wax loo joogin ka sheekaynaya oo weliba sawd iyo suura maqal iyo muuqaala oo waxaanad weligaa ku hadal lagaaga hadashiinayo ayaaba de imikana suuragala markaa wax laysaga qiyaas qaadan karaya maaha ya macaanka miya sax war way ka imanaya wuxuu yihi in kaanat alyamiinu bالطalaaq الثalaaث aladi calaqa biاljimaaci qabla fahal yasixu minhu اlkhulcu ha u asaxaya khulcigu waa caadi allah baan kugu dhaarshay waxaa ii sheeg malqulyamiinba allah baan kugu dhaariy waynu ka hadalay baan malaynaya inuu qofku ujeedo anaa dhaaranaya oo anaa ilaahay ku dhaartay waxaa ii samey markaa dhaar way noqonaysa hadduu ujeedo adigaan ku dhaariyo adigaan kaa dhigay qof dhaartay oo haddaad markaa yeeli weyda kafaaradii ay ku qabanaysaa waxba kama jiraan taasi laqulyamiin bay markaa noqonaysa qofna qof ma dhaarin karo cilmiga qawaacid alfiqhiga baan intee leeg ayaan u qabnaa baahi intee leeg baan u qabnaa markaan tambiiha dhamayn baahi weyn baynu uqabnaa markaa insha allahu tacaala hadaynu akri karno anu akri ilmihii loogu tahniyadeeyey ee baarak allahu laka fiihi yihi faajaaba bima yatadamanu iqraara bian man cala ducaai lazimahu nasab hal kulu ma yatadamanu iqraara ka xukmi liqraari hade dabcan wax qiraal ku hoos jiro hadduu ku hadlo dee waa qof qirtay buu noqonaya sidii waa iska bixiyey dayntii kii yidhi oo kale ilmihii zinada ku dhashay haddii uu ninkii gabadh kale oo uu qabo ay jaqsiiso aabba ma u noqonaya muxuu ku noqon waay aniisi buu maaratay u jaqay aabbihii xagji xagga radaacu weli ma u noqon karaa ilmihii radaaca u aabbaha ugu inta radaac u akaam le shek uu sheegay radaac uu akaam leeyahay waa xurmadii xaggii nikaaxa xaggii guurka iyo maxramnimadii waa labada axkaamtii kale o dhan ma jirto marka dambe wa isdhelaya odhan doonta waa isdhexlayaani wuu guurinayaa iyo muxuu ahaye nafaqadiibaa ugu waajibaysa iyo hawlahaasoo dhami ma jiraan waa laba xukun labadiibana sheekaa kuu sheegay muxuu ku yidhi nikaaxii nasabka wixii xaaraan ku ahaa ayaa halkan xaaraan ku noqonaya khalwadii iyo nadarkiina xalaal bay kuama intaa bis axkaan kale meeshaa keeni wabilahi tawfiiq